alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaa'i walmursaliin sayidina moxamedin wcala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilahi calaa kulli xaal faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama wafii ma saya'tii fi tayamum gebagabaysigii ayuu fasal yahay tayamumku xagga luqada alqasdu waxaa la yidhaahdaa wixii loo qaso tayamama bimacnaa waa u qasiyey xagga sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa ciid aad mariso ood gaadhsiisa wejiga iyo labada gacmood ayadoo shuruud inoo iman doontana loo eegayo ama waa ilaahay oo lagu caabudo ile waa cibaada ee gaadhsiinta camudda wejiga iyo labada gacmood la gaadhsiinayo ayadoo shuruud inoo iman doontana loo eegayo khasaa'isa ummaddan ayuu ka mid yahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamayay waxyaalihii isaga markaa lagu gaar yeelay ee la siiye nebigka horeye la siinin dhulka waxaa layga yeelay buu idhi camuddeeda mid tahuura ayaa layga yeelay sanadkii afraad ama lixaad ee hijrada ayaa la faral yeelay baa la ydhahdaa wuxuu sheekhu uhi wayejibu tayammumu gebagabaysi waa waajibaya can ilxadai alasqari walakbari xadadkii yaraa iyo kii weynaaba in laga gebagabaysaa cinda alcajzi marka laga cajzee la kari waayo can isticmaali ilmaa'i biyaha isticmaalkooda iyo adeegsigooda oo see looga cajsay bisababi faqdihi sababa ah in la waayey oo fii xadari nagaadi lagu waayey ow safarin ama socdaal walilmariidi waa waajibayaa gebagabaysiga can alxadai alasqari walakbari lilmariidi kii xanuunsanayey waxau sheekhu leeyahi raximah ullahu tacaala wayajibu tayamum gebagabaysigu waa waajibaa can ilxadai alasqari laga gebagabaysto oo qofku hadduu waysela'aani hayso wuu gebagabaysan walakbari xadadkii weynaana wuu ka gebagabaysan ee jinaabadii iyo xaydkii wixii la mid ahaa cinda alcajzi marka ka caajisuu kari waayo can isticmaali almaa'i biyaha isticmaalkooda markuu kari waayo ee uu ka caajiso ayay ku waajibaysaa haddaba cajsigii ayaa laba qaybooda ah. hortu waa waayid waayiddii ayaa laba noqonayso waayid xisya iyo waayid sharciya mar biyihii xisanba waa loo waayayaayoo tif meelay taal baad waayaysaa marna iyagoo biyihii ay yaallaan baa haddana sharcan laga soo qaadaya biyo aan oolinoo dee haddii aanad isba isticmaali karan inaad xanuunsanayso biyihii dhib kugu keenayaanna ayagoo meel walba buuxa haddana biyo aan jirin laga soo qaadaya labadiiba wuu inoo sheegay wuxuuhi bisababi faqdihii wuxuu ga biyaha isticmaalkooda bisaafaqdi biyi wuu waayeyba fii xadarin xadar iyo nagaadi iyo meel la degan yahay buu ka waayey ow safarin ama safar iyo socdaal isagoo ku jira ayuu markaa ku waay kaasi waa waa waayiddii xisiga ahayd ee biyi laga quustay waxaana u daliilo falam tajiduu ma an fatayamamuu oo aydaan biyo hel markaa axadu min alghaa'idi oo laama subnisaa yani waxbay soo tilmaamay xadad bay aayaddu soo tilmaamaysa oo falam tajiduu maan biyo aydaan helin fatayamamuu gebagabaysta baa ilaahay yidhi taasi waxa weeye marka biyihii la waayo walilmariidi wayajibu tayamuma can alxadadi alasqari waalakbari waa waajiha lilmariidi kii xanuunsanayey isagana waa waajibayaayoo isaguna sharcan ayuu biyihii u waayey waa xanuun hadda hayaa oo ku sii kordhaya ama ka dib dhacayo ama mid la filayo uu isleeyahy hadduu kugu iman haddaad biyahan isticmaasho wain kuntum mardaa ow calaa safarin ow jaa'a axadu minkum min alkhaa'iti ow nisaa falam tajiduu maa'an falam tajiduu maa'an inta kaley u taalla markaa wayn kuntum ardaa mooyaane biyaba adayse mar haddaa xanuunsanaysaan fatayamamu gebagabaysta weeye markaa biyaha isticmaalkoodii hadduu nafdiisa uga baqanayo ama xubin uga baqanayo ama xanuunku inuu ku kordho uga baqanayo ama bogsa adigu inuu kadib dhaco uga baqanayo baqahaasina dee miduu isagu garanayo iyo ama mid dhakhaatiir u xaqiijisay uu yahay wuu gebagabaysanaya markaa waajib wey inuu gebagabaystaa haddaba waidaa kaana fii badanihi jidhka qofka markay ku sugan tahay jiraaxatun dhaawac yaduru bihalmaa'u biyuha ay dhibayaani hasala saxiixa intafayo wuu maydhayaa wa tayammama waana gebagabaysanaya caniljariixi meeshan dhaawacan filwajhi walyadayni buu uga wa wayakuunu tayammumu tayammumkuna wuxuu noqonayaa waqta qaslilcaliili xubinka bukaa maydhidiisa xilligiisa ayuu noqonayaa wa yejibu waxaana waajiba masxuljabiira jabiiraya kabnihii bilmaayi in lagu masaxo idaa lam yumkin markaanay suurtagalayn ikhraajuha in la saaro oo meesha laga bixiyo wuxuu idhi sheekhu waidaa kaana fii badanihi qofka jidhkiisa marka ay ku sugan tahay jiraaxatun dhaawac baa ku sugan jidhkiisa meel ka mida dhaawac qabaa yaduru bihalmaaw biyihii ay dhibayaanoo hadday biyuhu gaadhaan dhibaato ayay u geysanayaanoo biyaha ka ilaali baa la yidhi qofkii waa maydhanayaayo maydhi baa ku waajibay ama waa weysaysanayaa muxuu samaynayaa wuxuudhi hasala saxiixa intafayow hortu wuu maydhayaa jidhka intafayow ama xubnaha intafayow wuu maydhayaa wa tayammama caniiljariixi xubinkan buka ee isaga biyihi ay gaadhi waayeenna ilain waxay biyaha in la gaadhsiiya halkaa ay biyuhu gaadhi waayeenna waxa halkiisii gelaya gebagebaysi oo filwajhi walyadayni wejigaee labada gacmood buu uga gebagebaysanayaa ilaa gebagebaysi waa wejigaee labada gacmoodee meel kale ma ahee taasi waa mid haddaba qodob kaluu haddaba inoogu darayoo qofku hadduu isagu jinaabo leeyahay oo qofkan nabarku uu ku yaalla ee meesha markaa inta fayowna maydhaya meesha nabarku ku yaallana u gebagabaysanaya isagu jidhkiisu tartiib ma lehe ama gebagabaysigu horraysiin ama maydhiga inta fayowbu horraysiin isaga junubku tartiib ma laha waxa haddaba kuu yimi kii isagu xadadul asqarka qabay wayakuunu tayammumu tayamumkiiyo gebagabaysigu wuxuu noqonayaa ciddii xadatul asqar ay ku sugnayd waqti khaslil caliili xubinkan bukaa goorta la maydhayo ayuu gebagabaysigu noqonayaa masalan tusaale waxaad ka soo qaaddaa in dhaawacu uu ku yaalla gacantaa bidix iska soo farxalo iska soo luqluqo wejigii soo maydh gacantii midig soo maydh gacantii bidixsow hadda lama joogo gacantaa bidix wakhta qaslil caliila xubinka buka marka la maydhayo ayaad gebagebaysanaysaa li'annoo waxa la rabaa xubinkan inaanad ka gudbin ilaa aad dahaaradiisii dhammays ila weysadu tartiib bay leedahay oo madaxii ma masixi kartid ilaa aad gacmihii soo dhammayso lugii ma maydhi kartid ilaa aad madaxii soo masaxdo gacmaha ma maydhi kartid ilaad wejigii soo maydho sow tartiibtaa ma laha haddaba xubinkan kama guuri kartid ilaa aad dhammaystirto intii fayobayd inaad maydho iyo inaad u gebagabaysato ayamaad horraysiinaysaa labaduba waa kuu furan yihiin markaad gacantaa maydhideedii joogtay inaad intaad isqallajiso aad hadda wejigiiyo labadii gacmood intaad ka gebagabaysato aad intii fayobaydna maydho way kuu furan tahay inaad inta fayowintaad maydho aad isqallajisood gebagabaysiga ka dambaysiisaana way kuu furan tahay waxaana wanaagsan baa layidhi inuu inay maydhigu dambeeyo gebagabaysiga horreeyo si dee yacnii ciiddii iyo wixii boodh ahaa ay markaa biyuu kaaga sii qaadaan markaa wayakuunu tayamuuna wuxuu naqnay wakhta qasli caliili xubinka bukaa ee marka la maydhayo waana marka dee meeshii aanay waxba balasar iyo kabniyayo saarnayn wayejibu waxaa waajiba buu idhi masxuljabiira kabnihii in la masaxo bilmaa'i lagu masaxo idaa lam yakun ikhraaju saariddeedu haddaanay suurtagal ahayn haddii ay meeshii kabniye saaran yihiin saddex arrimood baa qofka laga rabaa waxa laga rabaa qaslu saxiix waxa laga rabaa atayammum inuu meeshii xanuunsadiisa filwaji walyadayn uga gebgeyso iyo inuu masxul jabiira waxaan markaa meesha saaran inu hor ka masaxo saddexaasaa laga rabaa markaa wayajibu masxuljabiirati lbilmaa in lagu masaxo ayaa waajiba idaa lam yamkun ikhraajuhaa haddii aanay saariddeedu suurtagal ahaynoo dee inay kala dhacdaba xubintii markaa laga yaabayo waxaana u daliila arrimaha xadiidkii ee abudaa'udiya ay warinayeene inna culimmadu ay yidhaheen waa saxiix inna markaa ay yidhaheen saxiix maahu ay daciifiyeen xadiidkii jaabir wuxuu yidhi safar ayaan u baxnay wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin naga mida ayaa dhagax ku dhacay dhagaxii baa madaxa ka dakhray ninkii baa habeenkii ixtilaamay oo waa isku junubay dabeedna asxaabtiisiibuu weyddiiye oo wuxuu yidhi warniyow haddaan dee maydho biyuu halkana iga gelayaan iyo dakharkan halis bay gelinayan wax ruqso ah may haysaanoon ku gebagabayso waxay ku dhahdeen may maa laka ruqsa wa anta taqdiru cala almaa mar haddaad biyii karayso wax ruqsadoon annagu ku haynaa ma jirto ninkii waa maydhay biyii halkii bay ka galeen ninkii waa dhintayoo waa ka aguugtay markii ay nebiga sala allahu alay slam u yimaadeen bay arrinkii ninkii u sheegeen markaasaa nin wuxuuhi qataluuhu qatalahumullah waar waa dileen allaha dilayeen alaa saluu idaa lam yaclamuu waar haddaanay waxba garayn may weyddiiyaan maxay jahliga ugu fatwoodeen may isweyddiiyaanoo idhahaan waar yaa arrintaa wax ka haya fa innamaa shifaa'u lciyi su'aal jahliga daawadiisu waa su'aashii dadka wax la weydiiya may weyddiiyaan markaasaa wuxu uhi wainnamaa kaana yakfii an yatayamama wayacsiba calaa jurxihi khirqatan uma yamsax calayha wayaqsila saa'ira jasadihi xadiidka intaa hore waa saxiix laakiin intaa dambe ee masalooyinkaa tilmaamaysa saddexda ayay daciifiyaan culimmadu waxaa ku filay inuu gebagabayso nabarkana mara saaro kadibna uu masaxo jidhka inta kalena maydho waa saddexdiiba soo maaha markaa shaaficiyadee ma qabaan haddii nabar uu qofka soo gaadho inuu weysadiiba iskaga tiintii fayoobad maydhideeda oo uu iska gebagabaysaun gebagabaysi keliya un hadduu dakhar yari gaadha ama nabar yari iyo inuu dhaa intafayo un baan maydhayaayoo gebagabaysi shaqo kuma lihi intaasaa la israacinayaa saa weynaad faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fiima ma taqadama wa fi ma tayammumi gebagabaysiga faralyaalkiisiiba halkan inooga hadlaya furuudu tayammumi khamsatun waa shan alawalu ka horreeya naqlu turaabi waa inuu camuuddii soo raraa ahaani anniya waa inuu niyeeyaa hiya niyatu sibaaxati salaa salaad bannaysashadeed waa inuu niyeeyaa fa in kaanat isalaatu fardan hadday salaaddu faral tahay nawaa wuxuu niyeynayaa isibaaxata fardi salaati salaada faralkeedii bannaysashadeeda wa yejibu waxaa waajiba qarnuha niyadu inay la xidhiidho biwadcilyaddi gacanta duldhigideeda cala turaabi la duldhigayo wasidaamatuha ah in la daa'imiyo ayaa shardiga waajiba ilaa masxi shayin min alwejhi inta wejiga qayb ka mida laga masaxayo ahaalisuna masxulwejhi wejiga masixiddii weeye alraabicu ka afraadna masxulyadayni waa labada gacmood masixitaankooda macaalmirfaqayni macaalxusullada alkhaamisu ka shanada'a tartiibu haakada sidaa waa in loo kala tartiibiyo waxau sheekhu yidhi raximah llahu tacaala furuudulwuduufuruudu ltayamumi khamsatun faralyaalka ama arkaanta gebagabaysigu waa shan alwalu naqlu turaab ka koowaad waa inuu camuuddii soo raro ka soo wareejiyo dhulkii ama hawada ka qabsado dabeetana xubinku masaxayey uu keeno waa mid ile fatayamamuu baa la yidhi u qasiya ku gebagabaysi baa la yidhi ee eh, haddaad dabaynun isdhex taagto ama meel markaa iska rogacyidunka iyo dabeetana saa tidhaahdo yacni waxay leeyihiin markaa kuma filla haweenad daqli samaysaa ahaani ka labaadna anniya waa inuu niyeeyaa ilain waad yacni markii qaarkood dhididii waxbaabaad iskaga biin kartaa waxaan kuu kala saaraya inay cibaadadii gebagabaysiga tahay iyo dee inaad isku yar qallajinayso sow niyada maaha waa inaad niyeysaa wahiya niyatu istibaaxati salaa waa inuu niyeeya salaad bannaysashadeed le'annoo shaaficiyadu waxay qabaan gebagabaysigu inaannu xadadka kor yeelaynin idan waa istibaaxa unbay leeyahay isagu wixii yacni loo shardinayay tahaarada unbay kuu bannaynayaa mooye xadadkii kaa koriya ilmay baa iyagu leeyihi saas daraaddeed niyatu istibaaxati salaa salaad banasheed wayna diiwataa fain kaanat isalaatu fardan hadday haddaba salaadu faral tahay nawaa istibaaxata fardi salaadii salaadda faralkeeda bannaysashadeedii ayuu niyoonayaa hadday malaadee sulaada suna banaysashadeed ayuu niyoon wa yejibu waxaa waajiba qarnuhaa niyada in lala xidhiidhiyo biwadcilyaddi camooy gacanta dhigiddeeda cala turaabi markaanaad camuudda gacanta duldhigayso waa inay niyadaadu ay la xidhiidhaa oo intaad niyayso oo aad markaa iska ilowdo haddanaanaad camuudda un gacmaa gelin wastidaamatuhaa waa inaad daa'imisood joogtaysaa niyadii ilaa masxi shay min alweji inta aad wejiga ka masaxaysana waa inaad niyeysnaataa gebagabaysigii le'annahu maxaanu idhi maxallu niya waa awalulcibaada soo may ahayn dee cibaadadana faralkeedii halkaa ugu horreeya imminka soo wejiga maaha waa inay niyadii markaa intaad wejiga wax ka masaxayso adayse haddaad niyadii iska ilowdo dee waa kaa buraysaa bay leeyihi ahaalidu ka saddexaadna waa masxulweji wejiga waa inuu masaxaa oo aayaddii qur'aanka famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu ku masaxa wejiyaalkiinna iyo gacmihiinna ku masaxa wejina waataynu dee soo aragnayee halkay tibu ka baxaan caada ahaan ilaa lafgareeda tuulan wa min udunin ilaa uduni cardan intaasuu masaxaya alraabicu ka afraadna waa masxulyadayni labada gacmoodna inuu masaxa maca almirfaqayni maca alxusullada shaaficiye waxay leeyihin waa inuu ilaa xusullada waa inuu soo masaxaa xadiid ayay deliishanayaan ee ibnu cumar ka ansaxay oo atayamu darbataani darbatu lilwajhi wa darbatu lilyadayni almirfaqayn iyo xadiid markaa nebiga ayadana waxoogay yacni isagana aan sugnayn anu masaxa wajha wa diraacayhi wejiga iyo diraacaynka ayuu masaxay marka waxay leeyihiin xadiidka cammaar ibnu yaasir ee tilmaamaya wejiga iyo labada kaf waxa annaga noo diidaya inaan qaadanno waxay leeyihiin xadiidkan kale anu masaxa wajha wa diraacayhi qur'aanka iyo qiyaaskana sidaasaa markaa u dhow bay leeyihiin khadaabi baana markaa tilmaamayay in kafaynka lagu gaabsaa riwaayadu ay ku ansaxday oo xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan cammaar ibnu yaasir markii uu yacnii jiraabooday ee dabeetana uu maqlay inuu in la gebagabayso kayfiyadii qaabkana aanu aqoon inuu gelgelimayso si aanu ciiddii isu wada gaadhsiiyey dee nebigu waa kii waxa ku fillaan lahayd inuu wejiga iyo labadaa ka fun masaxo marka waa xadiidka ugu saxiixsanee ku soo arooray wejiga iyo labadaa ka fun laakiin shaaficiya taas ay ayuu qabaan waxaa kaloo imaamu nawowi ayaa wuxuu lahaa asxaabtu iyadu waxay xujaysteen waxyaalo fara badan oo aan xujaysi aanu ka muuqanno way iska daayey buudhi waxa uun ugu dhowuun in la yidhaahdo ilaahay wuxuu faray gacanta ila ilaalmirfaq in la maydho dee aayaddii tayamuga falam tajiduu maan fatayamu saciidan tayiban famsaxuu biwujuuhiku wa aydiikum buu yidhi markaa gacantii marka hore la soo tilmaamay ilaa mirfaqa ahayd ayuunbaa imikana markaa mutlaqahoo taa muqayidka ayuunbaa lagu xambaaraya wa isku aayad qura buu markaa isagu leeyay laakiin meeshii nas dee ayaa yaallaa alqiyaas maca nasna waa fasil ictibaar araabicu masxulyadayn maca almirfaqayn alkhaamisu ka shanaadna madhab lqadiim imaam shaaficina waa ila lkuucaynkaaba waa ilaa halkaasoo waa sidaa xadiidku markaasu qabo madhab lqadiim limaam shaafici ahaa alkhaamisu ka shanaadna a tartiibu haakada waa in sidaa loo kala tartiibiya wejiga iyo gacmaha masixidooda waa in kala tartiibiyaa hadduu marku wada dhuftu wejigana mid ku masaxo midigtana mid ku masaxo way ku filantay laakiin waa xagga waxaa la kala tartiibinaya masaxa weeye ee xaggan maaha soo qaadidda maaha faslun hadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadam wa fii ma saya'tii fii shuruudi tayamumi gebagabaysiga shuruuddiisii ayuu fasilaya wuxuu wa shuruudu tayamumi waxa weeye alqasu ila turaabi camuudii inuu qastiyo wa an yakuuna turaabu taahiran waa inuu yahay tahuuran oo markaa dee tahuurahoo wax daahirinayo aan la isticmaalin khaalisan can ilkhaliidi wax dheehayna ka saafi ah wa an yakuuna bidarbatayni laba ku dhufashana waa inuu yahay darbatin lilwajhi hal maroo dhulka lagu dhufanayo wejiga wa darbatin lilyadayni iyo hal ku dhufasho labada gacmooda wa an yakuuna bacda dukhuuli lwaqti wakhtigu intuu galay dabadiina waa inuu yahay wa an yujadida tayamuma gebagabaysigana waa inuu u cusboonaysiiyo likulli fardin salaad kasta oo farana waa inuu gebagabaysiga u cusboonaysiiyaa waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wa shuruudu tayamumi waxa weeye alqasu ila turaab horta waa inuu camuud ku gebagabaysaa taasaa markaa ka horraysaa wa jucilat lana alardu kulaha masjidan wa jucilat turbatuha lana tahuuraa idaa lam najid almaa xadiidka imaam muslim warinaya waxaa nalooga yeelay camuuddeeda mid tahuura baa nalooga yeelay markaanaan biyo helin ka labaadna waxaa weeye alqasu ila turaabi inuu camuudda inuu u qastiyo ayaa la rabaayo isagu dee uu qasad u sameeyey fatayamamu baa la yidhi oo uu qasiya markaa soo rariddeeda iyo soo guurinteeda walow cidu markaa u idmayu u fasaxayba ha u soo rartee wa an yakuuna turaabu daahiran camuuddu asira waa inay tahay mid daahir oo saciidan tayiban ay daahiran baa looga jeedaa mid nijaasowday ayada lagu gabagabaysan maayo waxa daahira camuuddaa la marayo iyo waddadaa la maraya adigu wax nijaasa aanad ku arkaynin waxaan jiray eberiya hore dad soo qodayo inta sabrad la qaato ayaa dhulka la soo qodayaa deetna markaasaa lodhanayaa taa hoosta laga soo qoday baa lagu gebagabaysa waa tanaaduciyo waxaan loo baahnayn taa la marayo waddada gaadhigaee dadku marayo ee adigu wax nijaasa aanad ku arkaynin ayaad ku gebagabaysanaysaa waxba dhulka soo qodan maysa ee tahuran oo markaa tahuura macna aan la isticmaalin ee wax daahirinaysa ayaa loo jeedaa nusaga qaarkood lahu qubaarun tahuuran lahu qubaarun oo boodh leh yacnii quruuruxan yaree fataatiirtoo kale aad mooddo oo aan midh quruuruxa aan ciidan ahayn haddii aad markaa intaad farahan u dhex geliso atee ku gebagabaysanayaa ilan waydiikum minhu baa la yidhi yani xaggii waa inay wax soo raacaan gacmihii markaasaa kuda waa wax soo raacaan oo wixii soo raacay markaa wejiga gacmaad marisaa laakiin meelaan waxba kaa soo raacaynin oo sida markaa gidaarkaa la rinjeeyo oo kalea ku gebgebaysan maysa khaalisan cani alkhaliid oo ka khaalis oo ka madhan oo ka saafiya wax dheeo dhex galay yacnii daqiiq iyo nuurad iyo wax kale aanay dhex gelin wa an yakuuna bidarbatayn waa in laba ku dhufashana ay tahay laba jeer yacni aad bac kaga siisa waxba maahee laba jeer inaad dhulka dhigta ayaa loo jeedaa darba lilwejhi hal mar intaad dhulka dhigta ayaad wejiga u soo qaadi wa darba lilyadayni marna labada gacmood baad u soo qaadaysaa ku dhufashada labadaa soo qaadid ayuunbaa looga jeedaa atayamumu darbataani xadiid markaa isagana daciifa bay deliishanayaan oo inuu laba darba yahay darba liwaj waa darba liyadayn saa tilmaamaya lakiin waa daciif xadiidka xadiidkii camaar ibnu yaasir ee xadiidka gebagabaysiga ku saaray ugu saxiixsanaa isagu wuxuu tilmaamayaa hal darba keli ah oo wejiga labadaa kaf lagu masaxayey wa an yakuuna waa inuu gebagabaysigu bacda dukhuuli lwaqti wakhtigu intuu galay dabadiina waa inuu yahay wakhtigii salaaddu markuu galayna waa inaad gebagabaysataa oo shaaficiyadu waxay yidhahdaan gebagabaysigu waa tahaaro daruuro ah daruurana wakhtiga lagaba horraysiiyo hadda imminka dee weysada hadda salaadda subax u sii weysaysanaysaa innagoon cishayba gaadhin laakiin gebagabaysku waxay leeay marka salaaddaa wakhtigeedu uun kuu galo waa inaad markaa gebagabaysataa oo imaam nawowi baa wuxuuhi waxay deliishanayaan saaxiibbadayadu ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtu ila asalaati faqsiluu wujuuhakum xubnihii la maydhayay baa ilaahay tiran waa markaa salaada u kacdaa haddana wuxuuhi falam tajiduu ma an fatayamamuu aayaddu waxay keentay buuhi inuu gebaweysaysanayuu gebagabaysanayo mar kastoo salaaddii u kacayo waxaa la helay buu leeyahay xaggii weysada inuu nebigu hal weyse shantii salaadoodba kuwada tukaday culimmada muslimiintuna ku ijmaacday laakiin isagaa uu gebagabaysi halkiisii buu taagan yahay aayaddu markaa ay tilmaantay oo mar kastoo salaaddii loo kacayo in loo gebagabaysanayo ah halkaas ayay deliishadeen culimo kaloo fara badanna waxay tilmaamayaan gebagabaysigu inuu bedel ka yahay weysadii fa yaahudu jamiica axkaamihi inuu qaadanayo wixii deliil uu ku kala saaray mooyaane deliilkuna wuxuu ku kala saaray inuu wejigae labada gacmood yahay iyo inuu dacamuddaa yahay wa an yujadida tayamuma gebagabaysigana waa inuu u cusboonaysiiyaa likulli fardin salaad kasta oo faralana waa inuu gebagabaysi cusub ula yimaadaa oo yacni gebagabaysigii hore ee mid aan yacnii daliilkaa sheegaya markaa kan dambe ah iyo waan yuujadee tayba likulli fardi faral kasta markaa waa inuu gebagabaystaa kan weeye daliilkii aan sheegaye imminkaan idiin tilmaamayey kanuu daliilu yahay faral kasta waa inuu gebagabaystaa waayo aayaddu waa taa tilmaantay idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum iyo falam tajduma aan markaa gebagabaysigii iyo weysadiiba markaasoo salaad loo kacayo weeyaan bay yidhahdeen ayaa la maydha lana weysanaya lana gebagabaysanaya axaadiis saxiixa baa timi oo nebigu inuu hal weyse ku wada tukaday salaadihii oo dhan ijmaacina saasuu ku xasilay laakiin gebagabaysi baa halkiisii ku hadhay iyo yatayamamu likulli salaati wain lam yuxdi ibnu cumar baa laga warinayaa asarkaa laakiin wax kale oo loo hayaa ma jiro waad arkaysaa daliilkaa siduu fog yahay an yukuuna bacda dukuuli اlwaqti wa an yujada yatiimu likulli fardin wa an yufatisha can ilmaa'i biyo waa inuu baadhaa qabla tayamumi gebagabaysiga ka hor wa bacda dukhuuli lwaqti iyo intuu wakhtigu galay dabadi fii raxlihi agabkiisa waa inuu ka baadhaa wa rifqati ama wa rufqatii waa inuu ka baadhaa wa xawaalihi iyo hareerihiisa wa yunaadiya waa inuu dhawaaqaa man macahu maaun biyo yaa haya waman lam yajid maacan waxa yidhi sheekhu waan yufatisha waxaa la shardiyaa qofkii u gebagebaysanayay biyola'aani an yufatisha canilmaa'i biyi inuu baadhbaadho qabla tayamumi gebagebaysiga ka hor waa inuu biyii baadhaa wa bacda dukhuulilwaqti wakhti intuu galay dabadi waa inuu biyii baadhaa halkee buu ka baadhayaa fii raxli agabkiisa raxli waxaa la yidhaahdaa jabasaasiiba qofkan socotada alaabtiisa iyo waxa uu sitay iyo waxa u raran ayaa raxli la yidhaahdaa wa rifqati ama wa rufqati iyo dadka rafiiqa yihiin ay wada socdaan waa inuu ka baadhaa ila ilaahay baa hi falam tajiduu maanbiya aydaan helin aydaan helin waxay tilmaamaysaa in raadini ka horraysay waxawaalay hareerihiisana markaa waa inuu ka eegaa biyo dhinacyadiisao dhan waa inuu ka eegaa wa yunaadii waa dhawaaqi man macahu maan wariyaa biyo haya warwax biyo ayaa haya biyaan u baahanay waa inu yidhahda xataa lacagba ha ku heleen waman lam yajid maanka aan biyo helin walaa turaaban iyo cammuutoona aan helin kaankaana waa inuu aday calaa qullati jabalin buurfigteedoo kale ayuu ku sugayey salla alfarda faralka ayuu tukan waxdow kelidii waa caadda waanu soo celin waxa uu sheekhu halkan inooga hadlayaa qofka faaqidu tahuurayn waman lam yajid ma aan kaan biyo helin walaa turaaban aan camuudna helin dee diyaarad buu saaran yahayba ama qol yaro gebigii soo wada almuuniyama ama wada marmara ayuu ku xidhan yahay biyo ma hayo camuuduu ku gebagabaysana ma hayo kaankaana calaa qullati jabalin buur kadeed buu ku sooya qullatu shayi waxaa la aclaahu markaa qullatu ljabal aclaahu ow qimatuhu waa halka ugu sarraysa figta ugu sarraysa ugu sugaya waa wada dhagax iyo wada sallax sallal farda waxdahu faralka oo keliya ayuu tukanayaa xurmatulwaqti buu tukanayaa waa caadda waana soo celinayaa biyo wuu ku soo celin ayada laga maarmaanayo waxba la kala saarin camuud haddii uu markaa helana wuu soo celin marka uu camuudda ka hela meel aan biyo u qaalib ahaynoo salaadda uu ku tukado aanu soo celiyeen hadduuse meel biyo u qaaliba camuuddii ka helo waxba markaa ku soo celin maayo ille kollayba salaadda wuu soo celin lahay wayajuusu tayamumu wallahu aclam halkaa inoogu joogo